بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له وقد أنكر عليه النواوي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة waxaan soo haynay mabaaxidtii xadiidka xasanka ku saabsanayd waxaan soo sheegnay alxadiid alxasan tacriifkiisa anwaacdiisa oo inuu laba u qaybsamo xasanun lidaatihi iyo xasanun ligayrihi xasanun lidaatihina inuu yahay xadiidka shuruudi saxiixa ay laga helay laakiin dabdiga rijaashu sida kan saxiixa taam uunan u ahayn xadiidka xasanun ligayrihi ahna waxaan ku soo sheegnay daciifka dacfigiisu uunan darnayn markuu dhowr dariiq ku kala yimaado inay iskabaayaan oo ay noqonayaan xasanun ligayrihi ligayrihina waxaa loo yidhi biictibaari gayrihi marka loo fiiriyo ayuu xasan yahay laa bictibaari nafsihi ma aha kadib waxaan ka soo hadalnay xadiidka xasanka meelaha lagu maleeyo ama laga raadin karo ama laga helo ama uu ku badan yahay wuxuu soo sheegay sunanu tirmidiga sunan abi daawuudka meeshaasaa noogu soo dambeysay marka ayb waxa uu yidhi wamaa yadkuruhu lbagawiyu alimaamu albagawi waxa uu sheegayo fii kitaabihi almasaabiix uu ku sheegayo alimaam albagawi waxaa la yidhaha magaciisa abu muxamed alxuseyn bnu mascuud albagawi ayb muxyi sunna ayaa lagu naanaysaa ayb nisbadiisa marka waa albagawiyu nisbadan marka nisbatan ilaa bakshuur weeyaan nisbatan ilaa bakshuur meeshaasuu ka yimid waa nisba marka calaa gayri lqiyaas ku socoto waaye lianna bakshuur waxay ahayd in la yidhaha bakshuuriyun lama dhihin marka waxaa la yidhi bagawiyun haddii la yidhaha bagawi nisbadaas meesha loo nisbaynayo sheeg waxaad leedahay bakshuur nacam imaam marka weyn buu ahaa jaliila wuxuu leeyahay dhowr kitaab oo waaweyn waxaa ka mid a ah almasaabiix axaadiista ayuu kitaab xadiis weeyaan dad badan baana sharxay kitaabkiisaas ama ajilo waaweyn waxaa kaluu leeyahay kitaab kale xadiida oo la yidhaahdo sharxu sunna oo lix toban mujallad ah oo dariiqada bukhaari oo kale u qoran saxiixulbukhaariga u qoran kitaabu liimaan sidaas u wadaa marka uu xadiidka baabkiisa uu sheegana fiqhiga iyo xadiidka kelimaadkiisa iyana uu ka hadlaa marka waa kitaab fiqhi iyo xadiid wada socdo oo kale ah waxaa kaluu leeyahay kitaab madhabta shaaficiga uu ka qoray oo la yidhaha atahdiid altahdiid fii fiqhi alimaam shaafici toban mujallad weeyaan isagana wuxuu ka mid yahay kutubta maraajicda madhabta shaaficiyada u ah inta badanna imaamu nawowi markaad maqasho wakhtaara albagawiyu kada iyo tahdiibkaasuu fiirina kitaabka marka tahdiibkuna waa mabuuc inkastoo dabco xoogaa ah uu daabacan yahan arkay haddana laakiin marka kitaab aad u qiimo badan oo aad culummadu u cuskadaan waaye khaasatan madhabta shaaficiyada waxaa kaluu leeyahay tafsiir la yidhaahdo macaalimu tanziil ayuu leeyahay oo isaga laftirkiisa dhowr si loo daabacay siddeed mujallad meelahaas tafsiir aad u qiimo badan oo jamcinaya fiqhi iyo xadiid fiqhi iyo xadiid iyo wuxuu jamcinayaa iyo aahaartii tafsiirka ee a'immada mufasiriinta laga wariyey intaba wou jamciyaa waa madbuuc marka tafsiirkiisana marka hadda qur-aankana waxyaabahaas ku alifay xadiidka waxyaabahaas fiqiga waxyaabahaas marka imaam aad jaliil oo ah, mutafallim waa ah weeyaan ayb wamaa yadkuruhu qaala marka ibnu salaax waxa uu leeyahay wamaa yadkuruhu lbagawiyu bagawi waxa uu sheegaayo fii kitaabihi almasaabiix kitaabkiisa almasaabiix layraa uu ku sheegaayo masaabiixu sunna layraa sharxu sunna mid layraana waa leeyahay ayb isagana min ana asaxiixa waxa uu sheegayaa waa maxayna min ana asaxiixa saxiixu maa akhrajaahu waa xadiidka ay bukhaari iyo muslim soo saaraan ow axaduhumaa ama midkood ou soo saaro wa ana alxasana xasankuna maa rawaahu abu daawuuda waa xadiidka uu abu daawuud soo saaro watirmidiyu iyo tirmidi iyo waashbaahuhumaa labadooda wixii la mida sida nasaa-igoo kale fa huwa isilaaxun waa isilaax buu yihi khaasun isaga u gaar ah waa afgarad isaga un uusaa u yaqaano yani hadda waxaan soo sheegnay saxiix iyo xasan soo maha saxiixiina tacriifa usoo yeelana xasankiina tacriif baqawi isagu kitaabkiisaas almasaabiix bis kitaabkaas film yacni almasaabiix waxa uu yidhaahdaa wixii aan saxiix dhaho bukhaari iyo muslim baa wariyeen ama midkooda wariyey wixii xasan aan ku sheegana abu daawuud iyo tirmidi iyo baa wariyeen marka isaga wixii sunan ay wariyeenna asxaabu sunanna wuxuu leeyahay xasan wixii saxiixeynka ama midkood lagu wariyena saxiix laakiin arrintaasna waa isqilaax gaar u ahoo alimaam اlbaqowgi kitaabkiisaas uu ku leeyahay laa yucrafu looma yaqaano saxiix iyo xasan in sidaa lagu kala sheego saxiixna wixii bukhaari muslim wariyeen xasanna wixii abu daawuud iyo tirmidi wariyeen in la yidhaahdo waa isilaax isaga u gaar aho laa yucrafu ilaa lahu isaga mooyaane cid kale aan loo aqoonin waqad ankara calayhi nawaawiyu imaamu nawowina waa ku inkiray daalika kaagaas laakiin khaiib atibrizi fii kitaabihi اlkaafi oo isagana uu ku ikhtisaariyey macrifatu culuumi xadiidka ibnu salaax waxa uu leeyahay yani inkaarka lawowni sax maaha lanna ninku haddii uu musalax gaara samaystay oo muqadamada kitaabkiisana uu ku sheegay wax lagu qabsada ma leh isagu ma uunan dhihin saxiix waxaa la yidhaahdaa waxaas xasan waxaasaa la yidhaha ma uunan tacriifinin ee keliya wuxuu yidhi kitaabkaygan wixii aan saxiix dhaho waa wixii bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo midkood uu wariyey wixii xasan aan ku dhahana abu daawuud iyo tirmidi baa wariyey waa isilaax isaga uu samaystay walaa mushaaxata fi lisilaax isilaaxana marka wax marka lagu doodo ama laysku qabsado iyo ma aha adaani waduus waxba doorinaynin dabcan marka inkaarka nawowi sax maahan maxaa yeelay muqadamada masaabiixa ayuu isaga ku sheegay warkiisa warkiisa meeshaasu kusoo gudbistay ee marka waa isilaax isaga uu leeyahay ee si guud ahlu xadiidtaa saxiix saa u yaqaanaan iyo xasan bay saa u yaqaanaan iyo ma uunan dhihin nawowi marka wuxuu ku inkiray lima fii bacdihaa qaarkood waxaa ku sugan kutubta sunanka ah min alaxaadiidi almunkarati axaadiidta munkarada ah ayb qaala wاlxukmu bالصxati aw اlxusni calى اlisnaadi laa yalzamu minhu اlxukmu bidalika calى اlmatni id qad yakunu shaada aw mucallala halkanna marka masalo kalu gelayahay waxay tahay saxiix iyo xasan ayaan soo barannay haddii la yidhaahdo ka waran xadiid inta la sheego saxiixu lisnaad la yidhaahdo ama xasan اlisnaad layidhaha yani sixadii iyo xasanimadiibaa isnaadka loo idaafeynayo oo waxaa laleeyahay saxiixu lisnaad xasan اlisnaad ayb arrintaa iyadaama waxaa ka dhalanaysa xadiidkan waa saxiix miyaa laga wadaa xadiidkan waa xasan miyaa laga wadaa maya buu leeyahay marka la yidhaha saxiixu lisnaad hada xadiidun saxiixoo kale ma ah labay kala tahay sixada haddii isnaadka loo idaafeeyo macnaheedu waxay tahay isnaadkan waa mutasil ruwaaddiisu waa cuduul daabitiin laakiin matnigiisa xadiidka matnigiisa cillo ma leeyahay mase ma laha waa arrin kale waay mana mana u banbixin ninkii yidhi saxiixulisnaad matniga shuduud miyaa ku jiro cillo miya ma u banbixin sidaa darteed xadiidka la yidhaha saxiixulisnaad saxiix laba macno ah ayb ah, marka mas'ale muhim xasanu isnaad markuu ku yidhaahdo rijaaluhu rijaalu saxiix ka dhalan mayso yani xadiidkaas saxiixa ma ka dhalanaysa oo waxaa dhici karta rijaashu inay saxiix yihiin raggii xadiidka saxiixa warin jiray inay yihiin laakiin xadiidku ay cillo ku jirto ama shuduud inuu ku jiro ayb ayb meeshaa marka taasuu kuu kala bixina marka saa garan marka wاlxukmu bالصxati صixo la xukumo aw اlxusni ama xasannimo la xukumo ama xasannimo la xukumo cala اlisnaadi isnaadka korkiisa loo xukumo laa yalzamu minhu ka dhalan mayso ka laazimi mayso alxukmu bidalika alxukmu xugun bidalika sixadaa loo xukumo cala almatni matniga korkiisa lagu xukumo ka dhalan mayso id cillo e qad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa xadiidku shaadan matniga shaadan shaad ow mucallalan ama mid mucallal ah meeshaan marka ibnu xajar wuxuu ku sheegay mas'ale kale anukat calaa kitaabi ibni salax mas'ale kale uu kusii baraarujiyey oo waxay tahay xadiidku ma wuxuu asal ku yahay sixo yacni qabuul in la aqbalo mase dacfi buu asal ku yahay xadiidkaa meeshaa yaallo culimmadu waa isku qabteen qaar waxay leeyihiin waa saxiix kuwana waxay yidhahdeen maya waa daciif asalka yay ma jiraan ibnu xajar isaga wuxuu yidhi alslu asalka yani fi lxadiid xadiid hadduu soo arooro asalku waxaa weeyaan daciif ilaa in la sugo inuu saxiix yahay ama xasan uu yahay maahan lidaalika hadday laba qof marka doodaan oo xadiid ay ku doodaan midna uu leeyahay xadiidkan waa daciif midka kalena uu leeya maya waa xasan xujada waxaa la weydiinayaa ninka xasanka dhahaaya oo waxaa laleeyahay xadiidkan adiga maxaad xasan ku tiri ken shuruudihii shanta ahaa noo sheeg inuu leeyahay in kale markuu sheego oo shuruudihii uu soo bandhigo kii kalea waxaa laleeyahay ka jawaab adiga wax jawaab mau haysaa maya kaas warkiisu marka daliil u helay ayb laakiin marka horeba markay isqabtaan adiga cilladaad ku daciifisay ken sax ma aha cilada xadiidka aad ah ku daciifisay ken sax ma aha waxaa laga rabaa inuu wax keeno iyo xujo uu keeno ninka xadiidka saxiix ama xasan dhahaayo leanna maxay tahay asal waxaa weeyaan inuusan xugun jirin xadiidkan haddii la aqbalo maxaa ka dhalanaya xugunaa ka dhalanaya isaga sharci ah ee xukunka sharcigaa ah asal inuunan jirin way ilaa in lasoo sugo maahan oo ama ay aayad keento ama xadiid inuu keeno marka maadaama xukunkii xukunkaana jiro iyo ma jiro haddii laysku qabto ma jirada asalku ooma jiraa waa jiraa ninka dhahayana waa inuu xujo keenaa xukunka wixii uu ku taagnaana waa la mid marka masaladaa iyadana meeshaasuu ku faa'iideeyey marka dad badan baad arkaya isqabsanaayo oo waxay isku haystaan xadiidkan ciladaad ku daciifisa kaan ayuu kuleeyahay oo adiga taad ku xasanaysa maa keentid iyo ku saxanaysa adaa lagaa rabaa leanna adigii baa nebiga wax u nisbaynaya asalna waxay tahay inaan nebiga loo nisbaynin ilaa wax la hubo maahan adiga wixii la huba keen marka adaa lagaa hubinan ila ninkaan isagoo nebiga waxba uma nisbaynayeen ayb masaladana masalo muhima waa garo ayb ayb qowlu tirmidiyi intaa marka mas'alo uga baxay xasanulisnaad saxiixulisnaad iyo ah qowlu tirmidiyi xasanun saxiix mararka qaar tirmidiga waxaa lagu arkay isagoo dhaha xasanun saxiix tirmidi keligiina ma isticmaalay inkastoo isaga u badan yahay cali bn madini baa isticmaalay daara qutni baa isticmaalay way badan tahay dadka isticmaalay mararka qaarna laba inay isugu daraan tilmaana la arkaayo saxiixun haabit saxiixun jayid xasanun qawiyun iyaad arkaysaa waama qowlu tirmidiyi tirmidi hadalka uu yidhaahdo hada xadiidu xasanu صaxiix yani xasankii iyo saxiixii buu isku daraa hadda laban ka kala dhignay sawmaha saxiixuna shuruu waxau lahaa tacriif xasanna tacriif marka hal xadiid see saxiixna ku noqona xasanna ku noqon fa mushkilun hadalkaasi wax mid ishkaal gelinayo oo ishkaal keenayo liana aljamca baynahumaa liana aljamca kulmin baynahumaa bayna asixati waalxusni la kulmiyo fii xadiiin waaxidin hal xadiidna lagu kulmiyo kalmutacadiri waxaan dhici karin oo kale hay mutacadiro culus oo kale kalmutacadiri wax culus oo kale weeyaan oo yani in saxiixna macnaa lagugu sheegay xasanna macna xadiidka ama inuu saxiix noqdo ama inuu xasan noqdo waxba kama dhexeeyaan labadii in lagugu sheego ayna kala duwan yihiin xoogaa shay marka culus fa minhum waxaa ka mida culimmadii min qaala kuwa qolabti yidhaahdeen daalika kaagaasi bictibaari isnaadayn laba isnaad eegitaankooda wa xasanin isnaad xasana ah iyo saxiixi mid saxiixa ah. wuxuu leeyahay tirmidi haddii xadiidun xasanun saxiix uu yidhaahdo meeshaas laba isnaad buu xadiidkaas ku yimid labada isnaad midkoodna waa saxiix midkoodna waa xasan midna xadiidku saxiixuu ku noqonaa midka kalena xasan buu ku noqonaa macnaha marka waxay ka dhigan tahay haadaa xadiidun xasanun wa saxiixun xasanun wa saxiixun waa xadiid xasan ah iyo saxiix isnaadkan marka la fiiriyo waa saxiix kan marka la fiiriya waa xasan ayb sidaa waa la yidhi qultu ibnu kaiir wuxuu yidhi waxaan idhi wahadaa yarudduhu waxaa radinaya arrinkan anahu yaquulu tirmidi wuxuu dhahayaa fii bacdi alaxaadiidi axaadiidta qaar hada xadiidu xasanun saxiixun gariibun ariibun buu gadaalka keenayaa ariibna maxay keenayeen hal dariiq uu leeyahay xadiidkaasna isagoo hal dariiq lebu haddana xasanu saxiix ku sheegay marka bictibaari isnaadeyn keliya ma ma soconaysa ilaa min laa nacrifuhu ila min hada alwajhi tan iyadana laga jawaabo waxaa looga jawaabay marka uu sidan leeyahay oo xadiidku uu hal dariiq bis ku yimaado haddana uu xasanun saxiixun dhahayo labadii tilmaanba uu siinaayo wuxuu kala jeedaa raawi sanadka ku jiro ayaa jiidjiidanaya oo taradud baa ku jiro yani kaana wuxuu leeya raawigaan sanadka ku jiro amaa dabdigiisu ou naaqis yahay hadii dabdigu ama dabdigiisu khafiif yahay hadduu dabdigu khafiif noqdo muxuu noqonaa xadiidku xasan maya haddana shaki baa ku jiro wuxuu isleeyahay raawigaani ama uu yahay raawi dabdigiisu taam uu yahay oo saxiix xadiidkiisu uu yahay marka taradud ku jira darteed oo raago ruwaadda xadiidka qof ka mida ama dad ka mida taradud uga jira darteed xadiidkoodu muxasan baa mase waa saxiix marka uu arko kalau keenaa marka xasanun saxiix markaa waxay ka dhigan tahay xasanun ow saxiixun xasanun ow saxiixun xadiidkan waa xasan ama waa saxiix labadaasuu mid yahay taradudaa jiro xarafkii marka taradudka ee owda ahaa buu ridayaa marka markuu xadiidku laba dariiq ama saddex dariiq ku yimaadana ade waxaa weeyaan dariiqna waa saxiix midna xasan buu ku noqonayaa markuu dhahaya xasanu saxiix haddii hal dariiq bis uu xadiidkaa ku yimidna shaki baa ku jira isaga oo nin xadiidka werinayo iyaa raggii xasanka xadiidkoodu noqonayay miya mase waa saxiixa ayuu ku taradudsan yahay ku shakisan yahay sidaa darteed buu labadiiba marka la yimid waayahay ma lala socdaana ayb taa marka saasaa looga jawaabay tacriif yani jawaab saddexaad oo ibnu daqiiq ilciid leeyahayna waa jirtaa yacni tawjiih saddexaad tawjiihaasuna markaa ibnu xajar lukat calaa kitaab ibni salaax wuxuu leeyahay kaasaaba fiican ayb towjiihaas wuxuu leeyahay tirmidi marka u dhahayo haadaa xadiidun xasanun saxiix wuxuu ka wadaa waxay la mid tahay haada xadiidun saxiix ayay la mid tahay ee eh, hadday saxiix la mid tahay xasan wuxuu meesha u keenay wuxuu leeyahay xadiidku haddii uu derajada sare qaato derajadii hoosena wuu haystaa soo maaha derajadii sare hadduu qaato tii hoosena waa haystaa marka wuxuu ka wadaa haada xadiidun xadiidka kani waa xadiid xasanun darajadii xasanka qaatay saxiixun bal iskaba dhaaf xasannimada saxiixun waaba saxiix saas ujeeda mar xasanun bal saxiix ma xaaza eh, darajat alculyaa darajada sare wixii qaatay faqad xaaza darajata dunyaa darajada hoosena waa qaatay oo ardaygu markuu imtixaanku maalan uu sideetan uu keeno hadda kontanna waa keenay waana dhaafay soo maha ila kontan wuu soo maray dabcan ayb ninkii lixdan sano jiro konton waa waa gaaray waana dhaafay sooma oo haddii la yidhaha marka konton bal lixdan waa iska saxle ayb macnahaas marka ibnu daqiiq uu sheegay marka xasanun saxiixun waa xadiidkii saxiixa ahaa ee derajadii xasanka soo dhaafay inta helay xasannimadii haddana soo dhaafay xasanun bal saxiixun ayaa loo jeedaa ayb ama marka saddexdaas tawjiih waa fiican yihiin wa minhum culimmada waxaa ka mida man yaquulu kuwa dhahay iyaga huwa xasanun waa xadiid xasana biictibaari lmatni matniga marka la fiiriyo waa macanyah waa fiican yahay ayb saxiixun weeyaan biictibaari lisnaadi isnaadka marka la fiiriyo waa saxiix yacni axaadiidta qisooyinka iyo axaadiidta matnigoodu uu yahay qisooyin iyo janno laga sheekeeyo iyo dadka mu'miniinta laga qiseeyo iyo axaadiidta aad dhaguu u jecel yihiinoo soo jiidan og ee matnigu markuu sidaas oo kale uu yahay ayaa wuxuu leeyahay xasanun saxiix wuxuu ka wadaa marka xasanun waa macaan yahay oo wanaagsan yahay biictibaari اlmatni saxiixunna biictibaari اlisnaad laakiin ma xoog badna kan hadda wfii hada nadarun ayضa warkaana nadar baa ku sugan buu ley fainahu yaquulu dalika tirmidi sidaa buu dhahaa xasanun صaxiix fii axaadiiثi axaadiiث marwiyatin la wariyey fii sifati jahanam e jahanamo sheekadeedana de sheeko dhagah jecel dhaguh ma jecla sheekaadda macaan oo dhaguhu jece jecel yihiin ma aha jahanamo axaadiid jahanamo ku saabsan buu warinaa markaasuu xasanun saxiixun uu leeyahay qolaa iyo warkooda muxuu badna wafi lxuduudi axaadiid xuduud ku saabsan cuquub cuquubo xuduud waa ciqaab qofgacan laga goynaa qof la karbaashaayo iyo yani dhawu waxaas ma jeclin wlqisaasi axaadiid qisaasta ku soo aroortay wanaxwi dalika waladii yadharu lii ibnu kaiir marka wuxuu le sida aniga ii muuqanayso wuxuu rabaa inuu xasanu saxiix uu tawjiihiyo waladii yadharu lii sida aniga ii muuqanayso annahu isagu tirmidi yusharibu alxukma bisixati yusharibu wuxuu cabsiinayaa alxukma xukun bisixati sixa la xukumo cala alxadiidi xadiidka korkiisa lagu xukumo bilxusni buu cabsiinaya xasannimo ayb xadiidka in sixa loo sixadii iyo xusnigii ayuu isdhexgelinayaa ayb kamaa yusharibu alxusna xasannimadaba sida uu u cabsiinaya bisixati sixadii facalaa haada isku daraya yani isku daraa facalaa haada marka wuxuu leeyahay sidaa baan qabanno yakuunu maa yaquulu fiihi waxa uu dhahayo xasanun saxiix wuxuu ahaanayaa aclaa mid ka sarrayn badan rutbatan xagga darajada cindahu cinda tirmidihi tirmidi agtiisa min alxasani xasanka waa ka koreeya wa duuna asaxiixi saxiixuna waa ka hooseeya marka ibnu kaiir saddex martabou keenay marka meesha awalana waxaan joognay xadiidka maqbuulka ah ima waa صaxiix ima waa xasanan joogna soo maaha isaga mid saddexaaduu soo dhigay meesha wuxuu leeyahay axaadiidta صaxiixa u sareeyo waxaa ku xigo xasanun صaxiixun waxaa ku xigo xasanun wixii xasan ka hooseeya daciif maqbuulkii marka saddex u qeybiyey صaxiix xasanun صaxiix iyo xasan bis oo wuxuu leeyahay wuxuu tirmidi uu yidhaah hada xadiiثun xasanun صaxiix haddii uu yidhaahdo saxiixuna waa ka hooseeya xasankiina waa ka sara maray codaa marka xasankiiba uu saxiixi u dhaweynayaa saxiixina uu xasanka usoo dhaweynayaa martabaa meeshaas ka soo baxaysa warkan marka ibnu xajar wuu ku diiday warkan waxyaabaha lagu bushin karaan waxaa ugu dara ugu badanba axaadiid mutafaqun calayhi ah oo bukhaari iyo muslim labaduba ay wariyeen laba saxiix ay ku soo saareen ayuu tirmidi intuu wariyeyba wuxuu leeyahay hada xadiiثu xasanu صaxiix marka xadiid mutafaqu calayhi miyaan saxiix aan ahayn marka maya yani hadalkan oo ibnu kaiir waxaa lagu bushiyey ila isaga wuxuu leeyahay xasanun صaxiix waa derajo صaxiixa ka hooseysa waa yidhi waxaan haynaa axaadiid صaxiix ah oo bukhaari muslim ay wariyeen muttafaqun calayhi ah oo tirmidi xasanun saxiix uu ku sheegay ee kuwaasna macquul maaha inay saxiixa ka hooseeyaan bal waaba saxiix kuwa ah. e, hadalkan marka waa hadal marka oo waxaa weeyaan fiihi nadar e. sidaas marka ibnu daqiiq in loo daayo ama sidii ka horreysay ee la yidhaha xasanun bictibaari isnaad saxiixun bictibaari isnaadin aakhar ama in la yidhaahdo taradudaa jiro haddii hal dariiqsana hal sanad bis ou xadiidka ku yimaado oo qariib uu yahay ama in la yidhaahdo xasanu saxiix macnaheedu waa xadiidka saxiixa ah waxaana laga wadaa xasankiibuu soo gaaray waana dhaafay laakiin midaan ibnu kaiir sheegaayo iyada bal sunanu tirmidiga waaba ku yaryahay inuu xadiid saxiix bis ku sheegaba xadiidka صaxeixa sida badan wuxuu yidhahdaa hada xadiidun xasanu saxiix waaba yar tahay asaga inuu hada xadiiثun saxiix bis iska dhaho marka warkeeda la fahmay ayb waxaana dhan waa ishkaalaad ictiraadaad waaye inaad fahamto isku day kitaabkan inaad ku ceshato allah idin haleeshiiye taas marka waxay tahay yani sidaasa iyaga lagu bushiyey waayahay wayakuunu xukmuhu marka wuxuu noqonaya xukunka uu saaro cala alxadiidi xadiidka korkiisa bisixati uu ku xukumo almaxdati sixo ibnu kaiira warkiisa isii wato sixo barax la xadiidka uu ku xukumo asixatu lmaxda wuxuu ka wadaa saxiix bis inuu yihahda xadiidka uu saxiixun yidhaahdaa marka wuxuu noqonayaa aqwaa mid ka xoog badan min xukmihi xukunkiisa caleyhi xadiidka korkiisa uu saaro bisixati sixo maca alxusn maca alxusni xasannimo ay la socoto wallahu aclam yani wuxuu le tirmidi markuu saxiix bis yidhaahdo iyo markuu xasanu saxiix yihaah markuu saxiix bis yihaahdo uu xadiidku xoog badan yahay warkaana waa la diiday xadiid bukhaari muslim muttafaq ah ayuu xasanun saxiix dhahaa ayb waayahay meeshaana marka saa isaga markaad fiirisana de saxiix keligeed asixatu lmaxda waaba ku yar tahayba kitaabka alnawc aaliu intaa wuxuu uga baxay xasanka marka waxaan soo ka soo baxnay saxiix iyo xasan alnawc athali nooca saddexaad addaciifu waa daciifka qaala abu cumar ibnu salaax waxa uu yidhi wahuwa daciif maa lam yajtamic waa waxaynan ku kulmin fiihi isaga dhexdiisa sifaatu saxiixi saxiixati sifaatkiisa shuruudihiisii walaa sifaatu lxasani xasanka tilmaamihiisana kaynan ku kulmin almadkuuratu ee lasoo sheegay fii ma taqadama wixii soo horumara lagu soo sheegay yani daciif haddaad saxiix xasan garato wuxuu ku leeyahay daciif waxaa la yidhaha xadiidka sifadii saxiixa laga waayey sifadii xasankana laga waayey culamada qaar marka waa ictiraadeen waxay dhaheen warkaan war dheerba waayo waxaa fiicnayd inuu yidhaahdo daciif waxaa weeyaan xadiidka laga waayo shuruudii xasanka haddii shuruudii xasanka laga waayey de saxiix inaan laga helaynin adbaa ogtahay hadalkan dheer markaa shuruudii saxiixa laga waayey kuwii xasanka haddana laga waayey xoogaa waxaa ku jira tadwiil oo aan loo baahnayn marka sifaat saxiix maxay tahayna sifaat lxadiidi saxiixu an yakuuna isnaaduhu muttasilan waan yakuuna raawihi cadlan daabitan dabdi taama walaa yakunu shaadan walaa mucallalan xasankana maxay tahay sifaatkiisa an yakuuna mutasila sanad inuu ahaado wayakuuna raawiihi cadlan inuu ahaado daabiطan dabda khafiifin dabdi oo khafiif ah iska ah walaa yakuunu shaadan walaa mucallalan inta kale isagana dabdiga un bay kala duwan yihin ayb wahuwa maa lam yajtamic fiihi waa kaynan ku kulmin dhexdiisa sifaat asaxiixi walaa sifaat اlxasani almadkuuratu sifaatka oo lagu sheegay fima taqadama wuxuu soo hormaray uma takalama ibnu salax wuxuu ka hadlay calaa tacdaadihi xadiidka daciifka tirintiisa wa tanwiicihi iyo yacni noocayntiisa biictibaari faqdihi see loo noocaynayaana biictibaari faqdihi weytadiisa marka la eego waaxidatan uu waayo biictibaari faqdihi waayitaankiisa waaxidatan uu waayo mid min sifaati sixati ah sixada sifaadkeeda ow akara ama ka badan ow jamiicahaa ama dhammaanteed inuu waayo xadiidkii daciifka ah waa tiro badan yahay tiro badnaantana waxaa u keenaayo shantii shardi hadduu shantaba wada waayo magacuu yeelana waa nooc haddii midda koowaad uu waayo nooc kale haddii midda labaad uu waayo nooc kale midda saddexaad keliya hadduu waayo nooc midda afaraad keliya nooc midda shanaad keliya nooc labuu waayey haddana labadii marka u kala bedel itisaaluu waayey cadlina waa waayey itisaaluu waayey dabdibuu waayey saa u wad marka tiro badan baa ka soo baxaysa marka waaya fayanqasimu markaa xiinaidin waa qaybsamayaa ila almawduuci wاlmaqluubi wاshaadi wاlmucallali wاlmudaribi wاlmursali wاlmunqaطici wاlmucdali wagayri dalika waxyaabahaas u qaybsanaa intaan marka mid midu u keeni doonaa marka halkaasaan uga hadlayna waa amhilo ou ciwaan u samayn doono mid mid ugu samayn doono laakiin adigo haddaad rabto xadiidka daciifka inaad ogaatid si fududaa loo dabdi karaa oo ibnu xajar uu u dabdiyo oo wuxuu yidhaahdaa xadiidka marduudka ah wuxuu marduud ku noqdaa imaa lisaqdin ow dacnin laba bis un xadiid daciif hadday aragto laba sabab unbuu sababsadaa imaa lisaqdin wax inay ka maqan yihiin sanadka wa imaa lidacnin ama in la duray ruwaadiisa gurad lagu sameeyey saqdiga marka dhowr noocaa ka imaanaysa marka marka hadda maxaanu u marka sakdi dhacmi labadaasaa keena xadiidka in marduud ou noqdo saqdigii soo qabso haddii imaa an yasquطa inuu ka dhaco min mabaadi'i sanad sanadka awalkiisa in la gooyo oo ninka musanifkaa uu gooyo mucallaqaa la dhahaa markaas aakhirka in laga gooyo taabiciga ka kor saqdiga inuu ku dhaco fowqa taabici inuu dhaco markaasna mursalaa la dhexda inuu ka dhaco labo iyo ka badan oo isku xigaan mucdalaa la yidhaha markaas laba aan isku xigin ama hal mid inuu dhexda ka dhaco munqadicaa la yidhaahda inqidaacu inuu jeli yahay iyo inuu khafi yahay hadduu jeli noqdaada waa munqadic markuu khafi yahayna waa tadliis mudallas ama mursal khafi ah ayuu noqonaa saqdig intaas uu kugu dhammaaday marka aan intaa ahayn ma jirin dacmigiina toban ayuu ka dhigay marka nacam shan dardiga u noqonaysa shan cadaaladii u noqonaysa nacam ima likadibihi aw fisqihi aw wahmihi aw fuxshi halatihi aw gaflatihi aw wahmihi ayb ayuu sheegay intaa marka wax sanad iyo u laalaabta iyo waxay isugu jiraan waxyaaba wax kale u laalaabta ayb ama jahaaladiisa iyo bidca inuu raawigu ku dhaco iyo dacmiguna waa toban calaa kullin nuqbahu ku sheega marka xadiis daciif ah, haddaa aragto imaa sabdi baa lagu dacfiga keenay ama dacni baa keenay adow intaa unbaa la basdina intaas unbaa lasii fidinaya oo lasii faafinaya walidaalika mutuunta dabdiso nuqdaha si fiican u fahamto kutubtan kale ku soco weyaan nuqdaha iyo nusatu nadarka nusatu nadarka yuctabar kan inuu kasii adag yahay marka xajmigiisa keliya fiirina kutubta mudawalaadku ka mid yahay waaweyn ayb dacfiga marka asbaabaha keena kuwaas alnawc araabicu nooca afaraad almusnadu musnadkii waay nooca afaraad waa almusnad ayb musnad buu tacriifkiisa kuu sheegaa marka qaala alxaakimu xaakim waxa uu yidhi huwa musnad matasala isnaaduhu xadiidka musnadka la yidhaha maa xadiid weeyaan itasala uu xiriirsaday isnaaduhu isnaadkiisa ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam ilaa nabiga laga gaaro tacriifku waa kaa musnad musnad waa xadiidka isnaadkiisu xiriiro ilaa nabiga laga gaaro waa xiriiraa macnaha maxaa laga wadaa marka matasala isnaaduhu waa xiriiraa macnaheedu waxay tahay nin kastaa ninka uu ka warinaayo waana la mucaasarooday isku casribay noolaadeen waana la kulmay isku casrina way noolaadeen waana wada kulmeen nin walbaa ninka uu ka warinayo ilaa nebiga laga gaaro marka musnadkaasa la dhahay marka musnadku hadda ani ahayn adhihin musnadku ma saxiixa ah. daciif miya ahay adhihin saxiixna shuruudahan usoo sheegnay xasanna shuruud halkaasa ugu laabanayna marka jawaabtu waxay noqonaya musnadku <coughs> saxiixna waa noqon karaa daciifna waa noqon karaa xasanna waa noqon karaa annaga hadda kama hadlayno musnadka laguma dhihin rijaashiisu waa inay caduul daabitiin ay yihiin laguma dhihin laguma dhihin kaas saxiixa iska leh meeshaan musnad waxaa la yidhaahdaa xadiid kasto laga bilaaba ninka werina ilaa rasuulka uu xiriiri sanadka nin kadaaba ha ku jiro ama nin daciifa ha ku jiro wuxuu doona ha ku jiro <clears throat> waxaa meeshan kugu qoran bis un la soco wax kale ha keenin huwa matasala isnaaduhu waa wuxuu isnaadkiisu ou xiriiro cadli laguma dhihin daabit laguma dhihin wixii isnaadkiisu ou xiriiro ilaa rasuuli llahi sal l slam ilaa nebiga laga gaaro ilaa nebiga inuu ku dhamaado tacriifkan marka xaakim laba shardiya wataa itisaal koo shardiga labaadna waa in marfuuc ou noqdaa nebiga la gaadho oo xadiidka nebiga waa in la gaadho qaala rasuul llahi ama ra-aytu rasuul llahi ama samictu rasuul llah waa in la gaadho nebiga sal l slam ayb wa qaala alkhaiibu khaiibu lbaqdaadi waxa uu yidhi huwa matasala waa xadiidkii isnaadkiisu ou xiriiro ilaa muntahaahu ilaa meesha ugu dambayso taxriifkan marka khaiib xaakim wuxuu ku waafaqay itisaalka muxuu ku khilaafay laakiin xaakim nebiga in la gaaro waayuu yidhi laakiin khaiib lbaqdaadi isaga ma shardinayo rasuulka in la gaaro sanadku sidau u socdo hadduu ku dhammaado taabici ama saxaabi inta u dhaxaysana ay xidhiirto sax waa muslim isagoo musnad buu dhahaya oo yacni nebiga shardi maaha u arkaan marka khaiib lbaqdaadi alkifaaya fii qawaaniin iriwaaya kitaabkaasu ku sheegaa laakiin hadalkiisu sa wuxuu yahay ilaa muntahaahu la gaaro weli mararka qaar wuxuu yidhaahdaa matasala isnaaduhu ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam haaliban marmarwuxuu sanadkiisu xidhiiro nebigana ku dhammaada sida badan marka sida badan ba waxay keenaya ma shardinaya isaga marka ka ibnu cabdilbar ibnu cabdilbar wuxuu xikaayooday isaguna ana almarwi ibnu cabdilbar marka badanaa isaga dee musalaxa aqwaasha looga soo guurguuriye iyo wuxuu ku leeyahay eh, muqadamada tamhiidka tamhiidku muqadamo leeyahay muqadamadaasoo marka oo uga hadlaa masaa-ishan musalaxa ku tatacalluqday waxaa ka ibnu cabdilbar ibnu cabdilbar wuxuu sheegay ibnu cabdilbar isagana abu cumar yuusuf ibnu cabdilbar annamri alqurطubi ayaa la yidhaahdaa annamariyu alqurطubiyu imaam weyne jaliil u ahaa xaafid xaafid اlmaqrib meesha maqrib ayuu xaafidka wuxuu ka ahaa meeshaasuu xaafidka ah isaga iyo khadiib baa isku waqti ahaa nina muxuu joogay baqdaad nina maqrib buu joogay qurطuba iyo meelahaasna ayb tanhiidka iyo istidkaarka iyo jaamic bayaan cilmi wafadlihi iyo alinsaaf kitaab layihaha kutub badan uu leeyahay kabnu ah cabdilbar wuxuu sheegay anahu musnadku almarwiyu can اnabiy sal l slam waa ka nabiga laga wariyo sawaaun waxaa isku mida kaana mutasilan ahaayayaa aw munqaican ahaayayaa halkaana marka ibnu cabdilbarna muxuu shardiyey musnad waa in nebigu ou gaaro laakiin inuu itisaal ku gaaro shardi maaha agtiisa ibn cabdilbar isagana tacriif halkaas ku baxsha itisaalkii buu diidaa nebiga ogolyahay in la gaarsiiyo itisaal in lagu gaaraa shardi ma ka dhigaayo oo maalan haddii bukhaari oo kale uu yidhaahdo xadaanii qutayba an can ibni cumar can اnabiy sala اllahu alayh ali wasalam musnad waayuu leeyahay isaga qutaybe iyo ibni cumar waxbaa dhexeeya maalig iyo naafica udhaxay meesha waa ka maqan yihiin ma shardinayna u leeyahay itisaal musnad waxaa la yidhahdaa wixii nebiga loo kor yeela bis sanad mutasila ah, ha lagu gaaro ama yaan lagu gaarin saddexda tacriif ma la gartay marka saddexda marka waxaa loo badan yahay tacriifka xaakim xaakim oo labadaba isku dara itisaal sanadku inuu xidhiiro nebigana in la gaaro khaiibna muxuu ka tegey itisaaluu shardiyey nebigu isagoon la gaaro shardi kama dhigin ibnu cabdilbarna itisaalkiibuu ka tegey yani nebiga in la gaaro unbuu shardiyey wahaakada fa tani aqwaalun alaaatun saddex qowl weeyaanoo ku saabsan musnad waxaa la yidhaha annaga marka musnad waxaan ka hadlaynaa marka axaadiidta la tilmaamayo xadiidka marka la sheegayo kitaabka ka hadlin ogosaa ugaa hada xadiiu musnad marka la yidhaahdo aan sheegnay tacriifkiisa haddii la yidhah laakiin kutubta masaaniidda maxaa laga wadaa haddaad i weydiiso oo musnad axmed iyo musnad ibnu raahuya iyo maxaa laga wadaa markaas waxaa ku leehay musnad waaa la waxaa laga wadaa kutub marka laga hadlaayo kutubta u qoran axaadiidta saxaabi saxaabi axaadiidta usoo qaataan oo intuu abubakar qoro axaadiidta abubakar buu meel ku dhiga cumar buu haddana baabayna meeluu ku dhigayaa axaadiidtii cumar musnad kuwaasaa la dhahaa kutub markaan ka hadlay xadiid markaan ka hadlaynana waa sidaa tacriifkan dambe ibnu cabdilbar waa laga xoog badan yahay lanna culamaa ulxadiid waxaad arkaya dhahayo asnadahu fulaan wa arsalahu fulaan irsaalkii isnaadkii bay laba ka kala dhigeen haddaan itisaal loo baahnayn maxay laba uga kala dhigayn sa marka waa fiihi nadar tacriifkaas marka xaakim ba xoog badan ibnu xajarna wuxuu yidhi istiqraa ayaan sameeyey tatabuc dheer ka bacdi waxaa ii soo baxday buu yidhi musnad waxaa la yidhaahdaa marfuucu saxaabiyin aahiruhu litisaal marfuucu saxaabiyin daahiruhu litisaal saasaana ii soo baxday hadalkaas war hadal daqiiq ah daqiiqkaas nusratunadarkana ku sheegaa waxaa laga wadaa marfuucu saxaabiyi xadiidka musnadka waa xadiidka uu saxaabi nebiga u kor yeelo saxaabi markuu yidhaahdo nebiga u kor yeelo maxaa baxayana wixii kayru saxaabi uu nebiga u kor yeelo mursalkiibaa ku baxaya mursal musnad lama dhaho lanna mursalka waxaa kor yeelaya taabicigaa nebiga u kor yeelaya taabicigaa dhahaya qaala rasuululah sal l slam ayb mursalkiibaa baxaya sooma musnad wuxuu yidhi marfuucu saxaabiyin waa waxa saxaabi uu nebiga u kor yeelo qaala rasuulullaahi oo kale uu yidhaahdo daahiruhu litisaal yani bisanadin daahiruhu litisaal waa in markaasi saxaa lagu kor yeelaa yani sanadna waa inuu ku yimaadaa sanadkaas oo sida daahirka mutasil ah daahiruhu litisaal muxuu ka ixtiraasaa marka diqaa ku jirta marka isaga wuxuu ku yidhi waa in nebiga loo kor yeelo xadiidka sanadka lagu gaarayo nebigana waa inuu noqdo sida daahirkaa ah inuu mutasil ahaado daahir marka la yidhaha waaa waaa waxaa baxaayo wixii yani umuud uu ku jiro maalan yacni xadiidka nebiga waa loo kor yeelay sanad baa loogu kor yeelay markii daahir ahaan loo fiiriyo waa yani mutasil laakiin haddii si yani baatinka ama xaqiiqat اlmri haddii la fiiriyo itisaal ma jiro wuxuu rabaa inuu soo geliyo xadiidka mudalliska ou cancaneeyo iyo mur irsaalka khafiga iyo ayuu rabaa inuu soo geliyo musnadka maalan nin mudallis abaa ah xadiidkii wariyey can ayuuna ku wariyey bisiiqati can baqiyat bn اlwaliid can fulaan ama alwaliid bnu muslim can اlawsaaciyi can الzuhriyi can saalimin can ibni cumar can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam kaas isaga wuxuu leeyahay waa xadiid musnad ah lanna nebigana waa la gaarsiiyey inkasto itisaal daahirana waa jira itisaal daahiraa jiro ayb itisaal daahiraa jiro marka inkastoo inqiaac ou jiro laakiin itisaal daahira jiro inqiaacaas inqiaac khafi ah qarsoon marka inqiaaca khafiga ah waxba kama dhibaayo oo xadiidka musnad waa isaga magacaabayna inkastoo inqiaac khafiya ah uu ku jiro hadda alwaliid ibnu muslim waa mudalis can ilawsaaciyi buu yidhi cancanadan waxay keenaya inqiaaca meeshaan ku jiro lanna nin mudalis ayaa can xadiidka ku wariyey mudlisna dhacan marka uu ku wariyo xadiidkiisu inqiaac baa ku jiray laakiin inqiaacu khafi buu ahaaye jeli ma ahayn marka markaa wuxuu ku leeyahay marfuucu صaxaabiyin bisanadin daahiruhu اlitiصaal wuxuu ka wadaa xadiidka mudliska oo cancano ku wariye iyo mursalka khafigaa iyo waa soo gelayaan musnadka laga saari maayo inkastoo inqiaac uu ku jiro laakiin inqiaacoodu waa khafi waxba maka dhibaayo marka marka tacriifka ugu sii fiicanna kaas النوع الخامس nooca شhanaad almutasilu xadiidka mutasilka ah ayb markaa musnad صaxiixuu noqdaa ضaciifuu noqdaa xasan buu noqdaa kaas waa wax kale ayb almutasilu wayuqaalu lahu waxaa la yidhaha almawsuulna waa la yidhaha almutasilna waa la yidhaha almutasil almutasil shaaficiga luqatu shaafici kitaabka umka wuxuu yidhahdaa hada xadiiثu mutaصil buu leeyahay waa lugaة اimaam الshaafiعي ayb wahuwa ynfi wahuwa ynfi wahuwa ynfi اlirsaala mutaصil marka wuxuu anfinayaa uu diidayaa irsaal walinqiطaaca iyo inqiطaac inqiطaac waa did اlاtiصaal wayashmalu wuxuu koobsanayaa almarfuuca marfuuci kii loo koryeelay ila nabiy sal l slam nebiga iwalmawquufa iyo mawquuf kii lagu joojiyey cala saxaabiyi saxaabiga ow man duunahu khulaasat lqowl muttasil waxaa la yidhaha matasala sanaduhu bis matasala sanaduhu ilaa muntahaahu wixii sanadkiisa uu xiriiro ilaa meesha uu gaaraba marka musnad iyo muttasil maxaa farqiga udhexaynaya musnad nebiguu gaaraaye oo shardi waxaa ahayd inuu nebiga gaaro mutasil laakiin shardi ma aha inuu nebiga gaaro nebiguu gaari karaa saxaabiguu ku ekaan karaa buu ku ekaan karaa farqiga u dhaxeeya musnad iyo mutasil musnadku waxaa shardi ah inuu gaaro rasuulka sal l slam tacriifka saxda ah mutasilku laakiin shardi maaha waa un inuu sanadku xiriiro ama nebiga ha ku dhammaado ama meel kale ha ku dhammaado intaas bis waa mutasil marka wayuqaalu lahu lmawsuulu ayضa huwa yanfii wuxuu diidayaa uu anfinaya alirsaala walinqiطaaca irsaal inqiطaac wayashmalu lmarfuuca ila اnabiy sal l slam ayuu koobaya wاlmawquufa iyo kii lagu joojiyey cala الصaxaabiyi ow man duunahu ayb mutasilkuna intaas marka idan mutasil iyo musnad baynahumaa cumuumun wa khusuusun yaa ka dhaxay soo maa kullu musnadin muttasilun walaysa kullu muttasilin musnadan musnad kastaa waa muttasil leanna shardi shuruudda musnadka waxaa ka mid ah itisaal iyo marfuucnimo laakiin muttasil kastaa musnad ma aha leanna xadiidku muttasilaan ku magacaabi karnaa isagoo nebigaba gaaraynin waa la fahmay ilata waa waadix ayb annawcu nooca toddobaad almawquufu mawquufka ayb alnawc saadis u almarfuucu marfuuci wa huwa marfuuc maxaa la yidhaha marka wa huwa marfuucu ma xadiid weeyaan udiifa ila nabiyi sala allahu calayhi wasalama nebiga loo idaafeeyey loo tiiriyey qowlan xaal uu yahay qowl minhu nebiga xaggiisa ka ahaaday ow ficlan ficil canhu xaggiisa laga uu sameeyey oo loo tiirinayo wa sawaaun waxaa isku mid a kaana muttasilan ahaayaya marfuucu ow munqaican ahaayaya ow mursalan ama mursal ahaayaya wanafa alkhaiibu khaiib wuxuu diiday an yakuuna mursalan mursal inuu ahaado waa diiday faqaala waxa uu yidhi huwa maa ahbara fiihi asaxaabiyu can rasuuli اllahi sal ly slama marfuuc waxaa la yidhaahdaa wixii saxaabiga uu nebiga ka sheego salawaatu ullahi wasalaamu calayh marfuuc waxaa la yidhaha maa udiifa ila nabiy sal l slm wax allaale wuxuu nabiga loo tiiriyey sawaun kaana qowlan qowl ahaayaya aw ficlan ama ficil ahaayaya aw taqriiran ama taqriir ahaayaya aw xaalan ama nebiga xaaladiisaoo laga warramaayo ahaataya waxaasoo dhan marfuuc xaalada rasuulka waxaa laga wadaa nebigu saasuu ahaa jiray haddii laga sheekeeyo waa iska marfuuc ayb sawaءn kaana mutasila aw munqaطican aw mursalan ama muttasil ha ahaado oo sanadkii ha xiriiro ama yownan ahaanina munqaic ha ahaado adiga iyo rasuulka meeqaa idin dhexayso wax badanaa idin soo ma haddaad adiga tiraa qaala rasuul lahi sal l slam waa marfuuc itisaal looma shardiyo ow mursalan ama mursal ahaayaya mursal inta aan mursal la gaarin ayuu noo isagoon mursalna barin ayuu halkan keenay mursalna weli ma gaarin hadda ow mursalan buuna leeyahay waxaan ku qasbanaha marka inaan mursal sheegno mursal waxaa la yihahdaa maa adaafahu taabiciyu ila nabiyi sal l slam wixii taabicigu nebiga u nisbeeyey oo nebiga u tiiriyaa la yidhaahdaa mursal marka wuxuu ujeedaa xadiidka marfuuca waa wixii nebiga loo tiiriyo ama muttasil ha ahaado ama munqaic ha ahaado ama taabici qaala rasuululahi ha dhaho haddii la doono wanafa alkhaiibu khaiib isagu wuxuu diiday an yakuuna mursalan mursal inuu ahaado yacni marfuucu mursal inuu noqdaa waa diiday oo faqaala waxa uu yidhi huwa eh, marfuucu maa akhbara fiihi saxaabiyu waa wixii saxaabigu uu waramo can rasuulilahi sal l slam uu ka waramo isagu marka marfuuc wuxuu leeyahay itisaal ma shardinayo laakiin wuxuu diidayaa taabici inuu qaala rasuululah yihaha marfuuc la dhaho waa diidayaa wuxuu leeyahay waa in saxaabigu uu yihaha qaala rasuululahi tacriifkaas horena xoog badan marfuuc waa wuxuu nebiga uu loo tiiriyey marka marfuucu daciif miya maxasan miya saxiix intuba waa noqon karaa waayahay marfuuc marka laba u qaybsamaa marfuuc oo loo keeno calaa wajhi tasriix ayb marfuucun tasriixan wa marfuucun xukman mid marfuucnimadiisu iska caddahay marfuucnimadiisu iska caddahay maxaa laga wadaa qaala rasuulu lah sal l slam sanadku waa soo so waxaa leeyahy qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yihi saasa waaba caddahay soo maa facala rasuulu lahi sal slam kada nebigu waxabuu sameeyey waa cadda ayb kaana rasuulu lahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa sidaa iyo sidaa oo marfuuc tasriixan marfuucun xukman waxaa la yidhaha iyadoo nebigiiba la sheegin ayaa haddana waxaa la leeyahay sidii nebiga iyadoo la sheegay sheegayoo kala maxaa ka mid a saxaabigii baa wuxuu yidhi min asunati kada wa kada sunna min asunati sunada waxaa ka mida a waxaa min asunati an yuqiima arajulu albikra naagta bikrada inuu la joogo sabcan toddobo ayb ida tazawaja arajulu yani eh, bikran haddii ninka uu naag bikraa soo guursado naago kale uu ku guursado sunada waxay tahay buu yidhi anas inuu toddoba habeen iyada siiyey middaas gabadha hadda nebiga maa la sheegay qaala rasuulullahi lama dhihin ugu saxaabigii min asunati bis buu yidhi min asunati hadduu saxaabi yihaahdo qaala rasuulullah isagoo yiri bay la mid tahay marka waa marfuuc laakiin tasriix ma cadda xukman waa xukunka xaggiisa marka mararka qaar kutubaha waxaa ku arkaya culummadu waxay leeyihiin hada mawquufun lahu xukmu rafci lahu xukmu rafci tanoo kale laga wadaa shaygan iyadoo nebigu yiri ayay la mid tahay ma kastaan qaala rasuulullahi hadda lama haayo min asunati baa la haaya iyadoo qaala rasuulullahi la yidhi kasoo qaad yay la mid tahay xagga xukunka xagga xukunka isku miday yihiin ayb waxaa ka mid a waxyaabahaas oo kale inuu yidhaahdo can salimin can الzuhriyi an wuxuu yihi maala aلzuhriyu can salimin can ibni cumara yarfacuhu yanmiihi riwaayatan marfuucan alfaadaasoo kale u dhigay waa iyadana marfuuc waxaas waa marfuuc maala haddii uu yidhaahdo aلzuhriyu can salimi can ibni cumar riwaayatan bis riwaayatan can الnabiy lama dhihin qaala rasuul lah lama dhihin riwaayatan bisaa la yidhi waxay la mid taha can الnabiy iyadoo la yidhi ayay la mid taha waa marfuuc xukman ma garateen yarfacuhu baa la mida yemiihi baa la mida ayb mararka qaarna wuxuu leeyahay fulaan wacan fulaan ayb can abi hurayrata qaala qaala can abi hurayrata qaala qaala rasuulullahi lama dhahayo kabacdi xadiidka baa la sii wadaa bis can abi hurayrata qaala abi hurayra wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi abi hurayra qaalada dambe iska leh rasuulullaahi ma dhahayo marka sal l slam xadiidka unbuu iska gelaa marka can abi hurayrata qaala qaala iyadana waxay la mid tahay marfuuc isagoo qaala qaala rasuululahi isagu yii unbay la mid tahay alfaadaasoo dhan marka waa mawquuf lahu xukmu rafci marfuucun tasriixan iyo marfuucun xukman ayay kala yihiin malakasan alnowcu saabicu nooca toddobaad almawquufu wa mulaquhu kiisa la ilaaqay mawquufnimada haddii la ilaaqo yakhtasu bisaxaabiyi saxaabigii ayuu ku gaar yahay hada xadiiu mawquuf ayaa la yidhi saxaabi baa lagu joojiyey waa saxaabiga hadalkiisa waay abu hurayra oo yidhi hadal markaasaa sanad inta la waday qaala abu hurayrata kada wakada baa la yidhi waa maa udiifa ila saxaabiyi waa mawquuf wa mulaquhu mawquufka kiisa la ilaaqay yakhtasu bisaxaabiyi buu la gaar noqonayaa ayaa la gaar ayuu la gaar yahay walaa yustacmalu lama isticmaalo fii man duunahu saxaabiga ka sokay oo taabici iyo looma isticmaalo ilaa muqayadan isagoo la qayday maahane haddii mawquuf la ilaaqo saxaabi baa lagu joojiyey waayo hadalkaanna saxaabigaa iska leh laakiin man duuna saxaabiyi ka waran haddii mawquuf la rabo in loo isticmaalo waa in la qaydaa oo la yidhaha mawquufun cala zuhriyi mawquufun calaa qataada mawquufun calaa cataa waa in la sheegaa eega waqad yakuunu isnaaduhu isnaadkiisu inuu ahaado la arkaa mutasilan mid xidhiiro wagayra mutasilin inuu ahaado marka mawquufku shardi uma aha isnaad mutasila wa huwa aladii waa midka ayb wa huwa aladii waa midka yusamiihi ay ku magacaabayaan kaiirun in badan min alfuqahaai ka mida ah walmuxadisiina aydan noqod aharan ay ku magacaabayaan mararka qaar culimada waxaa ka maqlaysaa masaladan waxaa kusoo soo arooray hal xadiid iyo hal ahar ahar ayaa ku soo arooray ahar maxay ka wadaan marka mawquufkaanay ka wadaan yani hadal saxaabi baa ku arooray qowl saxaabi bay ahar dhahaya ama ficilka saxaabiga iyo xilami wacazahu ibnu salaax ibnu salaax wuxuu u tiiriyey ila alkhuraasaniyiina khuraasaniyiintu u tiiriyey annahum iyagu yusamuuna inay ku magacaabaan almawquufa mawquufku akaran khuraasaaniyiinta ayaa mawquufka akar ku magacaabaan qaala waxau yidhi wabalaganaa can ilqaasim wabalaganaa can ilqaasimi can abilqaasim alfuraaniy waxaa naga soo gaaray buu leeyahay abilqaasim alfuraani ayb ayb annahu qaala inuu yidhi alkhabaru khabarka maa kaana can الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam wixii nabiga xaggiisa ka ahaada ayaa khabar la yidhaahdaa wاlأharu aharkuna maa kaana can الصaxaabati wixii saxaabada xaggooda ka ahaaday yaa ahar la yidhaahdaa qultu waxaan idhi wmin ibnu kaiir baa dhahaye wamin hada kan xaggiisa ayaa yusamii kaiirun in badan wuxuu ku magacaabayaa min alculamaai culimada ka mida alkitaab aljaamica kitaabka kulminaayo lihada kan iyo wahada kan ishaarada hore maxay u dhaceena haada kan oo xadiidka ah iyo wahaada kan oo aarka ah kitaabka kulmiya waxay ku magacaabaan bisunani walaaaar kitaabu sunani walaaaar ayay dhahayaan axaadiidta iyo iyo aqwaasha saxaabada kitaabka kulminaya ka kitaabay asunan walaaaar liaxaawiyi kitaabu sunan walaaaar labada kitaabo daxaawi uu leeyahay mushkilu laaaar iyo waxaa la yidhaahdaa sharxu macaani laaaar wlbayhaqi iyo bayhaqi wagayrihima wallahu aclam ayb mawquuf marka maxaa faa'iidada ku jirta waa maxay xadiidka mawquufka tacriifkiisa waa sheegnay maa udiifa ila nabiy maa udiifa ila asaxaabiyi iyo man duunahu haddii la iطlaaqa saxaabiga loo idaafay haddii heyrkii loo idaafeynayana waa in la qaydo waayahay intaa markuu sheegay oon tacriifkaas garanay faa-iidada ku jirtaa maxay tahay faa-iidada ku jirtaa waxay tahay xadiidka musnadka ah ee marfuuca ah iyo midka mawquufka in la kala garto hadii aan lagu barin maxaa ku kala aqoonsanaysaa may faa-iidada kale ku jirtaa waxay tahay in la aqoonsado aqwaasha saxaabada in inta la qoro ama la aqoonsado si hadhow axaadiidta macaanidooda loogu raadiyo loogu raadsado ilaa saxaabiga waxaa laga yaabaa haddii qowlkiisa iyo qowlka nebiga la kala saaro kan saxaabigii tafsiiroo kale kuu noqonaya tastanisu bihi waaduu heshanayna qowlka saxaabiga xujo ma yahay mase maahna khilaaf baa ku jiro waxaana iska leh usuululfiqiga ma la xujaystaa lama xujaysto halkan ma looga hadlayo usuulkaa looga hadlayo adilada oo mukhtalafka abuuna ah ku jiraa ayb kutubta xadiidka mawquufka laga helo ama meelaha loo raadsadaa waxaa ka mida musanaf ibn abi shayba musanaf cabdirazaaq awsad ibn اlmundir ibnu jariir itabari tafsiirkiisa meelahaas loo raadiya leanna iyagu waxay aada ugu dadaalaan inay sanad ku wariyaan aahaarta asxaabta haddii marka masalo aar iyo wax inaad baarbaarto aad rabto aada ogaato saxaabada aqwaasha ay mas'ale ka qabaan oo kale inaad ogaato haddaa rabtaa inaad kutubtaas ka raadaysa musanafka ibn abi shayba iyo musanafka cabdirazaaq iyo awsadka ibn lmundir iyo fatxulbaariga ibnu xajar iyo wax badan baa ugu tegaya meelaha marka in laga raadiyo haddii kale de ku jirtaana waxay tahay inaad ogaatid masaladii saxaabadu isku khilaafeen iyo midda ay aynan isku khilaafin waxaad ku ogaan kartaa kutubtaa markaad fiirisid ayaad garan kartaa kuwii tii ay ku ijmaaceen ade ijmaacooda inaa khilaaftan ma banaana tii aynan ku ijmaacin oo isku khilaafeenna waa inaad khilaafkooda ku dhex jirtaa oo aadan adiga keenin qowl cusub inaada keenin waxyaabaa la yaab kale waxaa ka mid a ah waqtigan qof isagu sheeganayo manhaj salaf oo ku dhahayo yani waxaan danaynaa manhajkii salafka haddana kutubtaas wax uu ka garanayaba aan jirin oo aan kutubtaas waxba ka fiirinaynin ee masaa-isha asagu yani culummadan mucaasiriinta bis uu ku gaabsanayo culummadan mucaasiriinta meelay ka keeneen xataa aan raadinaynin markii la yidhahdo war masaladan fadwadan aada wadato waa khilaafsan tahay dariiqadii saxaabada oo waa kan saxaabadu khilaafka warkaan ma aynan keenin masaladan saxaabadu iskuma khilaafin adiga seed khilaaf u keentay waxaa isqabala marka qofkii inuu yidhahdo anigu nin salafiyan ahay haddana saxaabadii ijmaacoodii inuu khilaafo qowl aynan saxaabada qabin inuu la imaado haddana uu salafi sheegana laxmiga zamankan jiray ka mid tahay haddii la yidhaha marka kutubtii waatana awsad ibnu mundir iyo shubha marabuu ku leeyahay aniga shubho goorbay kutubta culammadu ay shubha noqdeen iyo shaki ayb qofku inuu afka wax ka sheeg sheegaa waa fududaatay zamankan laakiin shayga yani musamaha xaqiiqadiisa eber maalin wabilahi tawfiiq sal sl